afartan bishii lixaad afarteedii jumaad lakhiir kuna beegan milaadiga labada kun iyo sagaaliyo tobanka bishii labaad sagaalkeedii in sha allahu tacaala waxaanu bilaabi doonaa kitaabka aynu hor ee ka tirsan kutubta naxwaha oo waxay noo socotay silsiladii naxwaha ahayd waxaynanu soo qaadanay laba kitaab oo kitaabkan ka horreeyey caawina hor yaalla kitaabkii matnigii ajruumiga waaynu soo qaadanay nadmigiisii nadmulcamriidina waynu soo qaadanay marka kitaabkan caawa insha allahu tacaala aynu bilaabi doonaa waa kitaabka loo yaqaano mutamimat lajruumiya waa kii ajruumiga dhammaystirayay kitaabku wuxuu ka kooban yahay asalkii hore ee ajruumiga ah. iyo mid dhammaystiraya oo mutamim la ydhaahdo iyo mutamimkaa mid sii sharaxaya oo la ydhaahdo alkawaakib duriya kawaakibkaana waxaad moodaa runtii kitaabka magaciisii mutamimka ahaaba inuu isagu kala wareegay oo hadda hadii la dhahdo ardayda maxaad akhrisanaysaan dee kawaakib un bay dhahdaan run ahaantii ma akhriyayno laakiin kitaabka aynu akhriyaynaa waa mutamimatu lajrumiya weeyaan mutamim wey oo hadda haddii ad akhrisinaysid mulxat licraab dee kashfu niqaab baa sharaxey ma odhanaysid kashfu niqaabki baan akhrisanaya ee maxaad odhanaysaa mulxat licraab baan akhrisanayaa baad odhanaysaa marka dee kitaabka hore asalka ah sheekii qoray waad garanaysaan magaciisa oo saddexan horeynu usoo baranay waxaa la odhan jiray moxamed bin moxamed بن dاd الsnhاji و الsnhاji و الsunhاji almacruuf bibn اlajrumi soo ma sheekaasi taarikhdi u dhashay waxay ahayd culm imisadi u dhashay lix boqol labiyo toddobaatan markii hijiriyadu maraysay waxa weeyaan dhashay saxiix wuxuuna dhintay toddoba iyo saddex markii ay maraysay ayaa u dhintay sheekhan caawayna hor yaalla ee kitaabka mutamimada ah iska leh waxaa la idhaahdaa abu cabdillaahi baa la dhahdaa abu cabdillaahi ayaa la dhahdaa oo kunyadiisu waa abu cabdillaahi laqabkiisana waxaa la dhahdaa shamsudiin magaciisana sheekhi horu la magacayey moxamed bin moxamed baa la dhahdaa moxamed bin moxamed bin cabdiraxmaan bin xusein alrucayniyu almacruufu bilxataab waka sheekha magaciisu waa sida kunyadiisu waa abu cabdillaah laqabkiisu waa shamsudiin magaciisu waa muxamed bin muxamed ah, bin cabdiraxmaan bin xusein ah, alrucayniyu almacruuf bixaaab xaaab buu caam ku yahay oo lagu yaqaana huwa faqihun usuliyun sheekhu waa nin faqiiha weliba waxa weya waa usuuli wey ah, waxa uu ka soo jeedaa maqrib ayaa uu ka soo jeedaa sheekhu waxa uu ku dhashay magaalada maka ayaa uu ku dhashay siddeed iyo tobanka bishii ramadaan ayaa sheekhu uu dhashay sagaal boqol iyo laba markii hijiriyadu maraysay sagaal boqol iyo laba markii hijiriyadu ay maraysay bishii ramadaan sideed iyo tobankeedii ayaa u dhashay wuxuu ku shuhroobay oo caamu ku ahaa magaalada maka oo joogay kadibna waa noqday oo wadankiisii maqrib ayaa waxa weeyaan uu noqday halkaasi ayaa uu ku dhintay magaalada loo yaqaano darabalis wadanka libiya caasimadeeda halkaasi ayaa waxa weya sheekhu ku geeriyooday markay hijiriyad u ahayd sagaal afar iyo konton markii ay maraysay ayaa sheekhu halkaasi ku dhintay marka magaciisii waynu sheegnay oo waxaa la idhaahdaa abu cabdillaahi laqabkiisiina waynu sheegnay shamsdiin baa la idhaahdaa magaciisii oo saddexadna waynu sheegnay waa moxamed bin moxamed bin cabdiraxmaan bin xusein alrucayniyu almacruufu bilxataab waa faqiih usuuliya sheekhu waxaynu sheegnay waktigii uu dhashay iyo halkii uu ku dhashay magaalada maka ayaa uu ku dhashay sideed iyo tobanka bishii ramadaan sagaal boqol iyo laba markii hijiriyadu ahayd wuxuuna ku dhintay magaalada qarabolis oo maqrib ka tirsan sanadu markay ahayd sagaal boqol lahu tasaaniifun kaiira sheekhu raximah llahu waxa uu leeyahay musanafaat aada u fara ayaa waxa weeyaan uu leeyahay waxaa ka mid ah albishaaratu alhaniia bana طaacuna laa yadkhulu makata wاlmadina taa isagaa iskale waxaa kaloo uu leeyahay mawaahib اljaliil fi sharxi mukhtasar اkhaliil fi furuuc اlmalikiya oo saddex mujaladooda waxaa kaloo uu leeyahay kitaabkan ina hor yaala mutamimat اlajrumiya waxaa kaloo uu leeyahay tafriij اlqulub bاlkhisaal اlmukafarati lima taqadama wama taأhara min اdunuub risaaladaana isagaa iskale waxaa kaloo uu leeyahay quraة اlcayn bisharxi اlwaraqaat lilimam اxaramayn oo usulu fiqi ana waa leeyahay markaa sheekhu raxima اllahu tacaala musanafaad fara badan buu lahaa waxa uu leeyahay kitaabkan haddaynu hor yaalla ee aanu qaadan doono bilowgay noo ah isaga ayaa waxa weeyaan qoray oo sanifay culimada u tarjumaysay waxaa ka mid a cumar rida sheekha kitaabkiisa la idhaa mucjam lmualifiin taraajumu musanif lkutub alcarabiya mujaladka lixaad juska koob iyo toban safxadda laba boqol iyo soddon waxaa kaloo ka mid a xaaji khaliif kitaabkiisa kashfu dunuun can asaami kutubi wlfunuun juska labaatanaad safxadda kun lix boqol sideetan eh, labaatan iyo sideed daarulfikri wuxuuna sheegay waqtigii uu geeriyooday inay ahayd sideed boqol afartan iyo laba waxaa ka mid a ah ismaaciil baasha binu maxamed amiin kitaabkiisa idaaxu lmaknuun fi dayli calaa kashfi dunuun markaa culimo badan ayaa u tarjumaysay sheekha marka intaasi ayaa inagaga filan kitaabka sii sharaxaya haddaad haysataan alkawaakib duriya la dhahdo waxaa iska muxamed binu axmed binu cabdibari alahdal sheekhaasa isaguna iska le markaa kitaabka aynu dhiganaa kawaakibka maahae waa mutamimada weeyaan sidaa ula socda kawaakib maad dhigtaa ha odhan kawaakibka waxyaalaha qaarkood baa laga soo qaad qaadanaya laakiin kitaabka hadda aynu dhigananaa waa mutamimada weeyaan waa mutamimada weeyaan iclam anahu yanbagii likuli shaaricin fii cilmin min alculuum an yatasawarahu wayacrifahu qabla shuruuci fiihi qof kasta oo cilmi culumta kamida gudagalaya waxaa muhiim u ah oo u haboon inuu suuraysto intaanu gudagelin ka hor horeyn waynu qaadanay carabkumaan dul marin doonaa insha allah liyakuna calaa basira liyakuna calaa basiratin fi su uu basiiro iyo aqoon uu igaga sugnaado wailaa saara kaman rakiba matna camyaaa wa khabata khabda naaqatin cashwaaa haddii kale wuxuu ahaanayaa sida nin fuulay hal indhala dhabarkeed oo weliba dhacdhacaya hal habeena leh dhicdhicitaanka ay dhacdhacdo oo kale wa yaxsulu tasawuru bimacrifati casharati umuurin tasawurkaasina wuxuu ku xasilayaa toban shay inuu qofku garto oo u barto ayaa waxa weeyaan ku xasilaya oo lagu magacaabo almabaadi alcashara macrifatu ismihi wa rasmihi wa mawduucihi wa hamaratihi wa sharafihi wa nisbatihi wa waadicihi wa istimdaadihi wa xukmihi wa masaa'ilihi intaa in ruuxu garto oo u suuraysto ayaa waxa weeyaan uu waxa weeyaan ugu xasilaya tasawurkiisii waa wixii loo yaqaanay almabaadi alcashara dee kutubtii horaad insha allahu tacala aad u raajici doontaan o aynu ku sheegna labadii kitaab ee horeba kaman rakiba matna camya idaafadaasi matna camya uu isku idaafeeyey waa idaafa bayaaniya oo waxa weeye rakiba ariiqatan laa yahtadii saalikuha wuxuu fuulay ariiq iyo wado aanu ku hanuunin qofka maraya waayo lana alacmaa laa yahdi hayrahu liariiq qofka indhaha li dee cid kale kuma hagi karo ma hagi kara waa maya wey naaqat lcashwaana waxaa la idhahda allatii fii basarihaa suuun tukhdiu maratan wa tusiibu ukhra taasaa la idhahda waa isha habeenada le waxa weeyan waa hasha habeenada leh waqad jamaca alcalaama moxamed bn cali aلsabaan almisri biqowlihi ina mabaadi kuli fanin cashara alxadu wlmawducu uma hamara wafadluhu wanisbatu wlwaadicu walismu listimdaadu xukmu shaaricu masaa'ilu walbacdu bilbacdi iktafa waman dara ljamiica xaaza sharafa so kutubta hore kuma inoo soo qaadan waa intii un wey marka xagga luqada macaani fara badan buu ku iman jiray macaanidaasi waxaa la gaadhsiiyaa labiiyo toban labiiyo tobanka waan qaadana caawa laskaga magacayo shee labi iyo tobanka iyo sheegi kara ya ya laba iyo toban soo qaadanade culimo waxaan wiilku hor olin adinka laba iyo toban ba lagu hayn ya laba iyo toban bay ahan soo ma laba iyo tobanki insha allah bedna waa la idinka raba waxba ma sheegaya anu dib u raajaca idinku insha allah qasmun waa mithlun jihatun miqdaaru qismun wa bacdun qaalahu lakhyaaru waka labadii beeda kalena dib ugu darso adaa sabeeganaya insha allah waka marka macaani fara badan ayaa u lahaa qasdi baa kamida mithli baa kamida jiha kamida miqdaar baa kamida qismi baa kamida bacdi baa kamida dee labiyo toban baan usheegnay ka ugu adharsane ugu agtarsanna ka hore ayuu ahaa oo qasdiga waka istilaaxa maxaa la idhahdaa ya cilmun biusuulin mustanbadatin min kalaami alcarabi yucrafu biha axwaalu awaakhiri lkelimi icraaban wa binaa waa cilmi usuul ku sugan weliba laga soo dheeganayo kalaamka carab kaasi oo lagu baranaayo dabayaaqada kelimka axwaasha ku imanaysa haddii ay mucrab tahay iyo haddii ay bino tahayba mawduuca uu ka warramay waa maxay waa alkalimaatu alcarabiya kelmadaha carabiga ayaa uu ka warrama hamarada iyo midhaha laga goosanaya maxay tahay waa sawn lisaani can alkhaطa'i fi lkalaam kalaamka in lagu gafo ayaa laska ilaalinaya walisticaanatu calaa fahmi kalaami اllahi wa sunati rasuuli sala allahu alayhi wasalam iyo kalaamka rabbi iyo rasuulka in la fahmo sharafta uu leeyahay hamarada sharafteeda wey maadaama oo lagu fahmayo labadii shay ee ugu qaalisanaa ee waxyiinka ahaa dee sharaftiisu aad ba u saraysa nisbadiisa min culuum alcarabiyu ka mid yahay waa laba fani culuum alcarabiya laba iyo toban fani wey kitabkiina ini qoraya xagga hoos idin ku qoraya laba iyo fani wey laba iyo tobankaasi isaga ayaa ugu sharaf badan waadica dejiyey sida mashhuurka ah abu aswad adduali abu aswad adduali addiiliyuna waa la dhahdaa markaa amiir lmuminiin caliy eh, bn abi aalib ayaa amray oo faray ayaa ay leeyihiin aduu qiso kale iyo qowl kale waa ay tilmaamaan culimadu istimdaadka meesha laga soo dheegtay waa kitaabka iyo sunnada iyo kalaamka carab xukunkiisu waa wujuub kifaaya oo cidi haddii ay la timaado cidda kale dembigii waa ka dhacaya waqad yatacayanu calaa bacdin badh inuu farducayn ku noqdaana waa ay dhici karta kaman araada tafsiir alqur'aani alkariim qofka qur'aanka tafsiirka ahriyaya oo kale tafsiirka qofka ahriyaya oo kale dee inuu cilmi iyo u yeeshaay waa mid meesha taallo wey masaaisha uu ka waramaya waa qadaayaadkiisa sida alfaacilu marfuucun almubtadau marfuucun walkhabaru marfuucun masaaishiisu waa taa marka isagana intaasi ayaan insha allahu taala kaga gaabsan doonaa oo de waxyaalo badan oo muhiima ah oo muqadimo waa ah labadii kitaabee horeba waa aynu ku tilmaamnay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magacyadiisa allaha arraxmaani naxariista naxariista ballaadhan magacyadiisa allaha arraxiimi naxariisto naxariista gaarkaa ah magacyadiisa ayaan ualifu ku alifayaa hada lkitaaba kitaabkan bismi illaahi araxmaani araxiim waa shan kelmadood weey ba'da iyo ismi iyo allah iyo alraxmaan iyo alraxiim markaa sheekhu kitaabka waxa uu ku bilowday basmalo ibtidaa'an bilkitaabi alcaziiz isaga oo iqtidaaan bilkitaab alcasiiz isaga oo ku dayanaya kitaabka qur'aanka oo suwarka qur'aanka waxaa lagu wada bilaabay waxa weeyi basmalo ilaa suurata tawba suuradda tawba mooyaane iyo sunadii rasuulka sala alayhi wasalam isaga oo ku dayanaya oo rasuulku marka uu rasaa'il diraayo ee boqorada uu diraayo waxa uu ku qori jiray bismi ayuu ku qori jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam sida saxiixaynka ku sugan marka iyadoo isagoo taa ku dayanaya ayaa uu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi ba'da ku jirta in yar haddaan isku taagno imaa xarfu jarin asliyin wa imaa xarfu jarin zaa'idin waa labadaa mid inay tahay xarfu jar asliya iyo inay tahay xarfu jar zaa'id ah waa oo xurufu jarka marka aynu marayna waa inaga saddex u qaybin jirnay xarfu jarin asliyin xarfu jarin zaa'idin xarfu jarin shabiihin bizaaid waa saddexda xarfu jarka asligii waa ka kutusiyo macnihii loo dejiyey una baahan meeluu ku xidhmo oo ku tacalluqo xarfu jarka zaa'idkiina waxa weeye kuma tusinayo macnihii loo dejiyey umana baahno meeluu ku tacalluqo xarfu jarka shabiih bizaa'idkiina wuxuu kutusinayaa macnihii loo dejiyey laakiin uma baahno meeluu ku meeru ku tacalluqo uma baahno markaa bismi bada haddii aynu ka dhigno asliye haddii aynu ka dhigno maxay u baahanaysaa tacalluq u baahanaysaa tacalluq ayaa ay u baahanaysaa meelu ku xidhma de jaariya majruurkaasi laabudda liljari min atacalluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi waa inagii hore usoo qaadanay marka tacaluqaasi ay tacaluqaysaa maadaama oo asliye ay noqotay laba mid buu noqon inuu ficil ku tacaluqo iyo in ismi ku tacaluqo saxiix wala la mutacalaqaasi ay ku tacaluqaysaa xarfujarkaasi uu ku tacaluqayaa inuu ficil yahay iyo iyo inuu ismi yahay ficilkaa iyo ismigaasi inuu caam yahay iyo inuu khaas yahay inuu yahay muqadam iyo inuu yahay muahar marka waxay odhan jireen afar ba afar laga doortaa bay odhan jireen afar ba afar laga doortaa asal iyo zaid asalkaa la doortay ficil iyo ismi ficilkaa la doortay caam iyo khaas khaaskaa la doortay muqadam iyo muahar muaharkaa la doortay marka afar ba afar laga doortaa saasay odhan jireen culimmadu markay ka warramayaan sababaha looga door doortayna insha allah kutubta dambe ayaa waxa weyan aynu ku arki doonaa markaa eeg waxay noqonaysaa bismi haddaynu asliye ka dhigno bismi albau xarfi jarin asliyin si fiican dhegeysti mabniyun cala alkasri laa maxala lahu min alicraab liannahu xarfun ismi majruurun bilba wacalaamatu jari kasratu daahiratu cala aakhirihi ismi mudaaf allahi mudaafu ilayhi majruurun bmudaaf wcalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bficli maxduufin taqdiiruhu ualifu hada lkitaaba halkaasu ku tacaluqaya de waa laabudaylan ualifu ficlu mudaaricun marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wacalaamatu rafcihi damatu daahiraة fi aakhirihi wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu ana ha xarfu tanbiih mabniy alى sukun la maxal laha min alcraab da ismu ishaarati mabniyun calى sukun fi maxali nasbin mafcuulu bihi alkitaaba yajuusu fihi halaaثatu awjuhin saddex waj baa ku banaan hada alkitaaba maxaa loo kordhiga culimo ya inaynu ka dhigno bayaan iyo inaynu ka dhigno bedel iyo inaynu ka dhigno nacti haadakan kan alkitaaba ay almaktuuba ah, la qoray saasuu noqonaya markaa saddexdaa wej ayaa kuugu banaan araxmaani alraxiimina waa laba sifade cinda bni xaajibin wazamakhshariyi saasay leeyihin ama maxamed ibnu malik wuxuu leeyahy ma noqonayo sifasha waa bedel buu le bedelu shayi min ashay waayo waa calam buu leeyahay liana alcalama laa yuncat calamkana lama nactiy ayuu yidhi duqiisa waa halkaasuu maray waka halkaasi waa markaynu marno kolku xarfijirki asli noqdo weeyaan welis wa inaad u taagin basmalade hadduu zaaid noqdo ka warrama bismi albau xarfu jarin zaaidin baa la odhanaya mabniyun cala lkasri laa maxala laha min alcraab aye ismi mubtada la odhanaya marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi damatu muqadarat cala akhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati xarfi jari zaaidi baa la odhanaya saxiix wala la ismi mudaaf allahina mudaafun ilayhi majruurun bilmudaaf wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aye وkhabr mbtada'i maxduufu taqdiiruhu bsm اllahi mabduun bihi buu noqonaya bsm اllahi mabduun bihi mabduun taasi waa khabarkii khabr mubtadai marfuucu bاlmubtadaي وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akhirihi wahwa ismu mafcuulin yacmalu camala ficli yarfacu naa'ib alfaacili faqad bihi albaau xarfi jarin alhaau damiiru mutasilu mabniyu cala dami fi maxali jarin majruuru bilba aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bimabdu'un xikaayatan aw bimabdu'in bilaa xikaayatin fii maxali jarin naaibu faacil baa la odhanaya fii maxali jarin naaibu faacil alraxmaani alraxiimna waa labadii hore alraxmaani alraxiim dhawaaqa lagu dhawaaqo sagaal wej baa ayaa ayaa ayaa la maraa sagaal wej ayaa dee basmalado keliya kama bahna culmi ayaa la maraa insha allah iyada dib baanu dhigan doonaa wuxuu yidhi sheekhu bismi illaahi magaca ilaahay allaha arraxmaani naxariista naxariista caamka ah magacyadiisa allaha alraxiimi naxariista naxariista gaarka ah magacyadiisa ayaan ualifu ku alifayaa haadaa kan alkitaaba kitaabka ah marka xarfujarkii waxaa la doortaa inuu asal noqdo soo asalkaasina tacalluqaasi uu ku tacalluqayaa inuu ficil noqdo ayaa la doortay maxaa loo doortay waxa loo doortay ana alasla fi lcamali lilafcaal maxaa asal u ah afcaasha ismigu markuu camal falayo shuruud baa loo raadiya shuruud ayaa loo raadiya waynaynu arki doonaa insha allah mid labaad kahratu tasriixi bihi in la caddeeyo isaga ayaa fara badan bal sunnada iyo qur-aanka dib ugu noqo iqra bismi rabbika aladii khalaq bismi halkaa lagu xidhay iqra oo ficlaa lagu xidhay xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam ee bukhaariyo muslim ba ay wariyay min xadiidi abi hurayra bismika rabbii wadactu janbi xadiis saxiixa weeye aye bismika rabbi wadactu halkaa lagu xidhay ya dee ficilka dambe soo ma waka marka afcaasha ayaa ayaa waxa weeyaan iyado asal in lagu tacallujiyo amaa khaas noqdo oo caam aanu noqon qof kasta mubtadiya oo basmalada arrin ku bilaabanaya wuxuu idmaarinayaa oo u qarsanayaa basmaladaasi wuxuu ku bilaabaya maa jacala basmalata mubda'an lah oo tusaale qofkii cuntada cunaya muxuu odhanaya ya bismi illaah muxuuna niyoonayaa aakulu dee sooma qofkii wax cabaya ka waran muxuu odhanayaa bismi illaah muxuuna niyoonayaa ashrabu qofkii wax taaliifaya ka waran wax alifayay muxuu odhanayaa bismi illaah ualifu qofkii seexanay dee waka markaa qof kasta muxuu idmaarsanayaa de waxa khaaska marka haddii caam aynu ka dhigno muxuu noqonayaa bismi illaahi abtadiu hadduu caam abtadi de wax kastoo la bilowda abtadi ad ohan kartaa soo ma laakin alif markaad leedahay muxuu gaar ku noqonaya kanaad alifaysi mutaakhirka uu ka dambaynayo ka warrama culimo mutaakhirka uu ka dambaynayana ihtimaam bismi la ihtimaaminayo ayuu ina tusinaya mid labaad wuxuu ina tusinaya ifaadat lxasri xasri buu faa'ideynaya waayo lianna taqdiima almacmuuli yufiidu lxasra macmuulka haddii caamilka laga soo horreysiiyo oo caamilkii uu dambeeyo ah, macmuulkiina uu soo hormaro taqdiimkaasi wuxuu faa'iideynayaa xasri wax la dhaa ayuu faa'ideeya xasri wax la dhaa ayaa u faaidey oo markaad leedahay bismi aktubu waxay ka dhigan tahay oy la adiga oo yidhi laa aktubu ilaa bismi magaca ilahi may wax kale kuma qorayo adigo yidhi bay ka dhigan ka soco insha allah hadalladu way damayn doonaa kutubta damana waan ku arki doonaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin alxamdu ay jamiic maxaamidi jamiicu lxamdi mahad oo dhani lilaahi ay haabitun lilaahi ilaahay ayaa uu u sugnaaday allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda iyo maaligooda ahaa wasalaatu ay wathanaau amaan wasalaamu iyo nabadgelyo kaa'inaani ha ahaadaan calaa sayidinaa sayidkayaga korkiisa ha ahaadaan muxammadin ay calaa muxamadin muxamed korkiisa ha ahaadaan wa calaa aalihi muxamed alkiisa dushiisa ha ahaadaan wa saxbihi wa calaa saxbihi muxamed saxaabadiisa dushiisa ha ahaadaan ajmaciina dhammaantood markaa sheekh raxima allahu tacala sidoo kale xamdalla ayaa ku bilowday waxa weeyaan soo dee ku daynaya kitaabka qur-aanka markaa asha ku jirta alxamdu saddex bay ka soo saari jireen lilahi alhamda ku jirtana saddex bay ka soo saari jireen darbu halaatin fi halaata tusaawi tisca bay odhan jireen sagaal baa intaa ka soo baxaysa kitaabkii hore uraajaca insha allah halumaan marana insha allah alxamdu inaynu ka dhigno laamta ku jirta istiqraaqiya istiqraaqiya haddii ay tahayna waxaad degi kartaa kullu ayaad degi kartaa alxamdu ay kululxamdi mahad dhammaanteed lilaahi ay thaabitun lilaahi ilaahay ayay usugnaatay oo mahad oo dhan waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala inay jinsiye noqoto iyo inay istiqraaqiye noqoto iyo inay cahdiye noqoto so inta mayaan jirin laamtu inay ikhtisaasiye noqoto iyo inay mulkiye noqoto iyo inay istixqaaqiye noqoto saddex saddex lagu dhufto mayna sagaalahayn wa ka intaasaa la marin jiray alxamdu ay kullulxamdi mahad dhammaanteed lilaahi ay thaabitun lilahi ilaahay ayay usugnaatay waa mubtadi iyo khabar mayna mubtadiy khabar ahayn suaal lilaahi jaariye majruur baa khabar noqday jaariye majruurkaasi mutacaliqa ay ku tacalluqaya u ku tacalluqaya ma waajib lxadaf mise waa jaa-is lxadaf ya waajib imise goor baa waajib noqda jaariya majruurka inta mutacalliqiisa la jara waynu soo qaadana culmade ya afar jeer haye idaa waqaca khabaran idaa waqaca nactan idaa waqaca sifatan wa idaa waqaca xaala afartaa goor xifdiya insha allah haddii uu khabar dhaco mutacaliqa uu ku tacalluqaya waa maxay waa waajib lxadaf haddii uu sifo dhaco mutacalliqa uu ku tacalluqaya la gooyo waa waajib lxadaf haddii uu xaalo dhaco mutacalliqa uu ku tacalluqaya la jaray waa waajib lxadaf haddii uu dhaco silo afartaa goor buu waajib noqdaa inta kasoo hadhayna waa jaa-is sidaa u fahmaya afarta iska xifdiya idaa waqaca khabaran idaa waqaca xaalan idaa waqaca sifatan idaa waqaca silatan waa la isweydiin doonaada waka marka iminka waa waajib lxadaf iska ilaali afartaas baad xifdiya saabade alxamdu ay kululxamdi mahad dhammaanteed lilaahi ay thaabitun lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabi lcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa lafdiga rabbi macaani fara badan buu ku yimaadaa ilaa sideed macno ayay sheegaan bimacnaa maalik buu ku yimaadaa bimacnaa khaaliq buu ku yimaadaa bimacna murabi buu ku yimaadaa macaani fara badan buu ku yimaadaa waynu arki doonaa insha allah marka rabbi xagee taala xagga icraabka markaynu egno maxaynu uhoos dhignay ya waa nacti alcaalamiina iraab maxaa la icraabaya ya awe calaamat calaamadeedina me waa ya-da oo waa maxay waa mulxaq baa la odhanaya iska ilaaliya laftigaas ka xifdiya inu gaari doona mulxaq weeyaan mulxaqun biljamci lmudakar asaalim allihii oo rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa marka caalamiin waa jamcu caalam bay yidhahdeen caalam baa lagu jamciyey yidhahdeen ya inkastoo culimada qaarkoodna ay leeyihin mayana kitaabkiinasa insha allahu taala idin qoraya marka caalamin waxaa la idhahdaa bu ohanaya sida uu soo naqlinaayo ahdal sida uu soo naqlinayo imaamu nawowi ka soo naqlinayo wuxuu odhanayaa caalam haddii nuunka iyo ya-da laga jaro waxa weeyaan waa caam buu odhanaya caam buu odhanaya cuqala iyo hayrulcuqalaaba caam buu ku yahay buu odhanaya haddii laakiin nuunta iyo ya-da lagu daro khaasun bilcuqalaa buu odhanaya naqliga waad arkaysa meelaas saasuu odhanaya wsalaatu amaan markaa salaada macnaha waxa weeyaan ugu fiican in lagu fasiraayo ay tahay waad garanaysaan bay la tahay waa qowlkii abilcaaliya wa hanaa llahi calaa cabdihi fi lmalai aclى kaas weeyi waa ismu masder sallaa ismu masderkeedii weeyaan masderka caadigii waa tasliya sababta looga leexdayna gadaal baynu ka arki doona meel kalen insha allahu tacala ku baraarujin doona wsalaatu amaan wsalaamu iyo badbaado iyo nabadgelyo kaainaani ha ahaadaan calaa sayidinaa sayidkeena dushiisa ha ahaadaan iminkana calaa sayidinaa jaariya majruurkaasi waa khabar iminka hadda fahmi kartaan bayla tahay mutacalliqii uu ku tacalluqayana la xadfimo waajibulxadaf amse jaaizulxadaf maalin damba yaa lagaa maqla daba waa jaaizulxadaf afartaa iska xifdiyo jaabada gashay kaa dhicin lafdu sayid ma lagu idlaaqi karaa waxa weeyaan allah iyo cidaan allahayn ma lagu idlaaqi karaa culimadu waxay leyihin ha waa lagu idlaaqi karaayo de waxa weya wataa nebi maxamed bu yidhi ana sayid waladii aadama walaa fakra nabiyullahi yaxya markii laga warramayna maxaa la yidhi wasayidan waxasuura laakin haddee la yidhahdo assayid oo alla geliyo allah bay gaar ku tahay muxamedin markaa sayidina tacliil baa ku jira dee sarfi maynaan gaarina ka soco muxamedin muxamed dushiisa haato muxamed yajuusu fii hamsatu awjuhin shan wej baa ku banaan shanta wej ba idin kala inaga rabaa caawa hore inu soo baraarujin shafwaad wej kii koowaad muxuu ah in laga bedelo oo la idhaahdo muxamedin ay calaa muxamedin ay maxamed in nacti laga dhigo su-aal muxamedun calam waa calam laa yunactu wamaxalu dalika ida kana jamidan oo mushtaqan walam yundar liasliyi hadda asalkiisi horaan milicsanana insha alla ya markaa sidaa aawadeed waxaa la odhanaya waa nacti waa la odhan kara oo maxaa la odhanaya sayidkaasoo muxamedin la mahmahadiyey bay noqonaysa laba qowl baan ayaa culimo in la kordhigo oo ficil loo soo qadaro muxameda mafcuul bi mansuba calaamatu nasbi fatxat muqadaraة calى akhirihi manac min duhuriha ishtiqaal maxali bisukuni اlwaqfi calى luqati الrabica saasay noqonaysaa craabtoodina haye laba inoo dhiman haye ya in cadfu bayaan laga dhigo qaacide kan markaa qaacidada tasiliya caawa insha alla qorta maa saxa bayaanan saxa bedela maa saxa bed maa saxa bayaanan saxa bedela ya wixii bayaan noqdaa bedel lagu noqdaa ilaa masaa'il aan kasoo reebi doonno mooyaane waa qaacido haddii shayguu bayaan noqdo ama uu bedel noqdo labada wejba way banaanaanaya waa qaacido ka kale inaynu marfuuc ka dhigno mubtadiin aynu soo qadarno huwa muxamedun shantaa wej baa kugu banaan wa calaa aali aalkiisa dushiisa ha ahaado wa saxbihi ha ahaadaan salaada iyo salaamtaasi wa saxbihi saxaabada dushooda ha ahaadaan ajmaciina dhammaantood markaa aal sid ibnu cuthaymiin baan filayaa inuu odhan jiray haddii atbaac la raaciyo aalka aqaaribtiisa loo jeeda haddii laakiin la raacin waayo atbaac aalka atbaac baa looga jeeda atbaacdii rasulka raada hadda ay ku dhacsa dee ille lagama dambaysin atbaace markaa saxaabaduna de atbaacda ayay kamid ahaayeen lakin waa min caطfi khaasi cala alcaam bay noqonaysaa ka soco marka aal culimadu isku han jireen kise iyo iyo siba waad garanaysaa belata mid wuxuu odhan jiray waa ahl midna wuxuu odhan jiray waa awal saasay iskugu labadii sheekhe labada madhab kale hogaamin jiray kuufiyiinta iyo basriyiinta basriyiinta ayaa hogaamin jiray siba wey kuufiyintana kisaayi waana taana saa u ogaataan saxbina waad garanaysaano la yidhahdaa man laqiya nabiya mu'minan bihi haye fi lxayaati wamaata cala aliimaani walow takhallalat ridda sida uu ku tacriifinayo ibnu xajar kitaabkiisa ee nuqbaha waad ku arkaysaan isagana halkaas ku arkaysaan ajmaciinana maxalka icraabka ay ka taallaa waa maxay waa tawkiid soo ma ma tawkiid lafdiya mise waa tawkiid macnawiya waa tawkiid macnawiya wey ajmaciina dhammaantood kitaabkiinu xagga hoose bayt bu idinku qoraya imaamu shaafici uu u nisbaynayo yaa ahla bayti rasuulillaahi xubukum فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له وكا ها أهلك وحي لي لغو صليوات قرنس صلاة إبراهيمية de waxa weya waa ku jira adinka arkay marka imaam shaafici ayaa u nisbaynaya wuxuu yidhi sheekhu wabadu ay wa bacda ma taqadama wbacdu ay wbacda alxamdalati wsalaati wsalaami xamdalada iyo basmalada iyo salaada iyo salaamta kadib fa haadihi tani muqadimatu weeyi wabacdu hore inu so qaadan wawda maxaa lo odhan jira naaibatu naaiba soo ma yahan waka bacdu waa kelmad loo adeegsado alintiqaalu min usluubin ilaa usluubin aakharaha hadal baa laga yimid hadal kalena waa loo guuraya markaa bacdu afar ayay martaa afar xaaladood saddex goor waa mucrab hal goorna waa mebni kitaabka qadrigaan ku gaari doonaa insha allah hadda waa halkii mabniga ay ahayd kelmadan ama bacdu waxay kamid tahay waxyaalaha idaafada laazima haddaba haddii mudaafu ilayhigeega la gooyo macnihiisana la niyoodo iska ilaaliya mudaafu ilayhiga haddii la gooyo macnihiisana la niyoodo maxaa la sameeyaa ya waxaa la samaynaya waa mabni baa la odhanaya waa mebni ayaa la odhanaya haddee mudaafu ilayhigii la gooyo laakiin lafdigiisii la niyoodana waa mucrab la odhanaya lamana tanwiininayo markaa la tanwiinin maayo waa bacda la odhanaya haddee mudaafu ilayhigii la gooyo lafdan walaa macnan midnaba aan la niyoona waa iska tanwiininaya qablan wa bacdan baa iska odhanaya haddii ay joogo mudaafu ilayhigina waaba saxde haddii mudaafu ilayhiga uu joogana waynu arki doonaa kutubta inagu dhex iman doontaabe waa sax afartaasay martaa ka soco fa haadihi tani muqadimatun fa haadihi tani muqadimatun mid horu marinaysa weeyi saaxibahaa saaxiibkeed ayay hor marinaysaa calaa aqraanihi dadka ay isku faca yihiin bayna ka hor marinaysaa muqadimadaasoo kaa'inatun ahaatay fii cilmialcarabiyati cilmualcarabiyada dhexdiisa ahaatay muqadimadaasoo mutamimatun dhammaystiraysa limasaa'ili alajaruumiyati ajruumiga masaa'ishiisii dhammaystiraysa muqadimadaasoo takuunu ahaani ay hiya muqadimadu waasitatan ay mutawasitatan mid u dhaxaynaysa baynahaa ay bayna alajrumiyati ajrumiyadii iyo wa bayna hayriha ajrumiyada hayrkeeda ayay udhaxaysanaysaa hayrkaasoo kaa'inin ahaaday min alkutubi kutub ka mid ahaaday kutubtii almutawalaati la dhaadheereeyey nafaca allahu allah ha anfaco tacaalaa sarreeye bihaa ay bi hadihi lmuqadima muqadimadan ha ku anfaco kula aalibin wa kula qaari'in mid kasta oo aaliba iyo mid kasta oo qaari'a ilaahay ha ku anfaco kamaa nafaca sidii uu ugu anfacay biaslihaa ay biasli lmuqadimati muqadimada asalkeedii ilaahay sidii uu ugu anfacay fi lxayaati nolosha dhexdeeda allah ha ku anfaco wa bacda almamaati dhimashada kadibna ilaahay ha ku anfaco waayo inahu liannahu allah qariibun weeye mujiibu dacawaati dacawaadkana mid aqbala weeye markaa sheekhu wuxu yihi fahaadi ismu ishaarahaasi waad garanaysaa laba mid buu ku dhacaa bay dhahdaan culimadu inuu ku dhaco shay maxsuusa oo la arkayo taasina waxaynu odhanaynaa muqadimada ayaa dambaysay markii mutamimka sheekhu uu qoray ayaa uu qoray muqadimadana marka maxay noqonaysaa waxaan eh, haadi ay ku dhacaysaa dee wayba muuqataa waa la arkaya iyo maahe in la yidhaahdo shay macquula ayuu ku dhacayayuu ku dhacayaa ismu ishaarahan iyo macquulun nuzila bimanzilati maxsuus in la idhahdo oo muqadimada waxaa horreysay intan khudbad ah muqadimadana horreysay way dambaysay markaa maadaamo de waxa weye sheekhu qorayy una diyaar garoobay wixiina laabtiisa ay ku jiraan waxaa laga soo qaaday shay maxsuus oo kale ayaa laga soo qaaday shay maxsuus oo kale ayaa laga soo qaaday muqadime haddaynu nidhaahno bikasri daal sarfigaa lagu bartaayo muqadame iyo muqadimo ismi faacil iyo ismi mafcuule muqadime haddii la idhaahdo muqadimatu saaxibaha calaa aqraanihi wey haddee muqadamo la yidhaahdana khudbada lafteeda ayay noqonaysaayo maqsuudkay kasoo horeysaaba de adiga arkaya xagga icraabka markaynu egnana haadihi waa mubtade muqadimatuna maxaynu ku godnay dee waa khabar fii cilmi lcarabiyati jaar iyo majruurka waxaynu ka dhigi karnaa sifo mutacaliqiisi markaa muxuu noqonaya waajib lxadaf uu noqonaya mutamimatun maxaynu ka dhiganaa sifo labaad aye takunu jumlada maxaynu ka dhiganaa sifo saddexaad bay noqonaysaa fa haadihi tani muqadimatun mid horu marinaysa weeyi saaxibahaa saaxiibkeed ayay hor marinaysaa calaa aqraanihi dadka ay isku faca yihiin ayayna ka hor marinaysaa oo qofka barta ee fahma dee qofkaan akhrisan mid maa isaga ayaa ka horreya weyaan macnuu fii cilmi lcarabiyati cilmulcarabiyahayna ku hor marinaysaa waad odhan kartaa oo muqadima lagu tacliijiyo marka ama muqadimada oo kaainatin ahaanaysa fi cilmi lcarabiyati cilmilcarabiyaha dhexdiisa cilmulcarabiyahna sheekhu wa idin qabanayaae wuxuu odhanaya waa laba iyo toban fani buu odhanaya laba iyo toban fani marka laba iyo tobankaasi ee uu sheegayo dee hadda kitaabkeenani waxa weeyaan waxaa looga jeedaa cilmu naxwi ayaa looga jeedaa limaada hada alkitaabu laa yashtamilu ila calayhi dee naxwiyin buu ka warramaya sarfina kama warramayo waxaa ka ka dambeeya ee kitaabku shaarix inoo qorayo kawaakibkuna dee kama warramayo naxwin buu ka warramaya fa haadihi tani muqadimatun mid horumarinaysa weeyi saaxiibaha saaxiibkeed ayay hormarinaysaa calaa aqraanihi dadka ay isku facan yihiin bayna ka hormarinaysaa muqadimadaasoo kaa'inatin ahaatay fii cilmi lcarabiyati cilmi lcarabiya dhexdiisa ahaatay muqadimadaasoo mutamimatun dhammaystiraysa limasaa'il ajrumiyati ajrumiga masaa-ishiisii dhammaystiraysa tatmiimka sheekhu wuxuu uga jeedaa takmiil buu uga jeeda labuna u qaybsamaayo atatmiimu bidikri alaxkaami walmasaa'ili walfusuuli altaabicati lilabwaabi almadkuurati fi lsli in lagu dhammaystiro in la sheego axkaam iyo masaa'il iyo fusuul raacaysa abwaabtaasi madkuurada asalka lagu sheegay sida baabulkalaam iyo baabulicraab iyo faacilkii iyo naa'ibkiisii iyo mubtadihii iyo khabarkii iyo waka qaybtaasi aad bay u fara badan tahay tatmiimka labaadna bidikri abwaabin lam tudkar fi lsli waxaynu ku arki doonaa oo ku dhammaystiri doonaa sheekhu abwaab aan ajrumigii laguba sheegin ka baabilbinaai baabulbinada ajrumi lagagama warrabin wlishtiaali baabulishtiaal ajnabi maad ku aragteen wtacajubi tacajub maad ku aragteen wlcadadi wlwaqfi waxaaso dhan ba ku dhamaystiray waxaa kamid a alxamdu lilahi rabi lcaalamiina kamid a dee ajnabigu alxamdulilahi rabi alalamin kamu bilaabay marka mutamimadu waa sidaa macnaheedu muqadimada oo takunu ahaanaysa hiya muqadimadu ismigeedu wuu istitaaran yahe waa sidatan ay mutawasidatan mid udhaxaynaysa baynaha ay bayna alajruumiyati ajruumiyadii iyo wa bayna hayriha ajruumiyada hayrkeed ayay u dhaxaynaysaa hayrkaasoo kaa'inin ahaaday min alkutubi kutub ka mid ahaaday kutubtaasoo almutawalaati la dhaadheereeyey halkaana waxaynu ka fahaynaa kutubta in saddex loo qaybiyo mukhtasaraad iyo mutawasidaad iyo mutawalaad kutubta waa saddexda kitaabka ajruumigu waa maxay waa mukhtasaraadu ku jiraa buu ku leeyahy kitaabkiinan hadda aynu haynaana waa mutawasidaadku ku leeyahy qadriga iyo shuduuru dahabkiiyo alifyuhuna de waa mutawalaadkii weeye saa ula socda nafaca allahu tacaala nafaca jumladaasi iska ilaaliya maadawiyatun lafdan wa inshaa'iyatun macna nafaca allaahu ilaahay wuu ku anfacay kama laqmaynayo ee maxaan leeyahay nafaca allaahu allah ha ku anfaca baan leeyahay waana maadiya waad arkaysaa maxaa la ydhahdaa maadawiyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan baa la dhahdaa ama dalabiyatun macna nafaca allahu allah ha anfaco tacaala sareeye bha ay b hadihi muqadimai muqadimadan xadafa mafcuula mafcuulkii ayuu sheek ku jaray liyufiida atacmiima si uu cumuum u faa'ideeyo kula aalibin wa kula qaariin bay noqonaysaa mid kasta oo aalib iyo mid kasta oo qaari u akrista ilahay a ku anfaco kamaa nafaca ilaahay siduu ugu anfacay biasliha ay biasli muqadimati muqadimada asalkeedu ajrumiya dee nin kastoo fadhigaa bilaabaya halkuu ka bilaaba waa halkaaso ajrumiyada ayaa uu ka bilaaba fi lxayaati nolosha dhexdeeda ilahay ha ku anfaco halkaa ku tacaluji oo waa maxay inuu ilaahay ku ilhaamiyo oo uu waafajiyo inuu barto ya marka uu bartana uugu adeego waxyeynkii kadibna midhahaasi uu goostay ee iyo isaga sababtii uu ku goostay naxwaha sababtii ee uu ku fahmay sunnadii iyo waxa weeyaan qur'aankii sabab ugu noqdo maxay dee janatulfirdowse inuu ku raaxaysto waka bilxayaa filxayaati nolosha dhexdeeda ilaahay ha ku anfaco wa bacda almamaati iyo dhimashada dabadeed waayo inahu ay liannahu allah qariibun weeyi sifat lqurbi dee waxa weeyaan ilaahay ayaa loo sugaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib bu allah yidhi subxaanahu wa tacaala mujiibu dacawaati dacawaadka iyo baryooyinkana allah subxaanahu wa tacaala kii aqbala weeyi caawa insha allahu tacala intaa